الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين walaalayaal waxaa caawa habeenkii saddexaad inoo gashay nadwa cilmiyeedkii inooga socotay masaajidkeennan jaamicu taqwa ambashida yar ee magaalada berbera waxaana caaway noogu marti ah ciwaanka alwasaaya alcashri fii suurati alancaam dardaaranada tobanka ah ilaahay uu ku sheegay suuradda la yidhaha suuratu alancaam waxaa inoo faahfaahin doona shaykhunaa asheekh moxamed sheekh cumar dirir sheekh anoo wakhtiga ka dilayn mowduuca awalkiisa ayaan ku horeyn doonaa wixii fataawo iyo su-aal ahna intaa muxaadaradu ay socoto ayaad soo gudbin doontaan insha allah sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal ishaykhu mashkuuran ma'juuraa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد إخواني الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبين بركيسا يا مسجد بركيسا iyo wakti insha allah inoo barakaysan barakadaa janna allah inoogu bedelo dembigeennana alla ha dhaafo inkuna waa mahadsan tihiin sidaa aadka u faraha badan usoo xaadirteen waxaanay sheegaysaa inay reer berbera diinta jecel yihiin allah idinku anfaco <laughs> waa bushaaro wanaagsan hadday dadku kambeynka xisbiyada siday u danaynayaan si ka badan casharkale kale ugusoo xaadiraan waxaan isyar dul taagi doonaa wakhtiga kooban ee aynu haysanno inshaa allahu tacaala bacdu alfawaa'id waalhadaaya min min alwasaaya alcashara fii aakhiri suurati alancaam dardaaranada tobanka ah ee ilaahay uu ku sheegay suuratu lancaam aakhirkeeda waxyaabo laga faa'idaystay mustafaadaadkaas iyo jawaahirta ah ayaynu ka qaadan doonaa insha allahu tacaala waa waxyaabo nolosha lagu saxayo waxna ilaahay wuu ina farayaa waxna wuu inoo diidayaa intabana danteennaa ku jirta marka wixii layna faray aynu fulinno waa danteenna wixii laynoo diiday markaynu iska daynana waa danteenna alladiid haddaad aragto waa dantii dantii ma yaqaano diintu sideedaba waxaad u fahamtaa inuu ilaahay dadka u danaynayo insaanka u qaata inaanay diintu dantood ahayn waa jaahil soomaad maqal soomaalida qaarkood baa idha waa dadkan diinta ha lagu dhaqo waxbabayay ka hadhina waa kelmad shaydaanka iyo gaalku afka ugu rideen waxba yay ka hadheen islaamku ku dhaqidiisu dadkay maraysaa wey idan diintu waa danta dadka dadka caalamka ku nool dantoodu waa diinta islaamka maha diimaha kale waa diinta islaamka waa arrin dhaba weeye ilaahay iyaga abuurayba intuu abuuraybuu u keeno wuxuu ihi manhajkaasaa idin dhaqaya waxaasina waa dantiis dantiinna aakhira iyo adduunyo oo xidhiidhka ilaahayna wuu idiin wanaajinayaa xidhiidhka ummadda la nooshihiinna wuu idiin wanaajinayaa sameeya waxaasina dhibaata idinku jirtooo xidhiidhkii ilaahay ka ummadda caalamka kuna nooshihiinba wuu kharibaya iska daaya shay kastaoo ma'muurahoo layna faray maslaxaddeenaa ku jirta shay kasta oo manhiyahoo laynoo diidayna madaradeeda iyo dhibaatadeennaa ku jirta lidaalik baa culimmada sirta shareecadda ka warramaa waxay idhahaan diintu waxay ku soo urursan tahay laba qaaciido dafcu lmafaasid wa jalbu lmasaalix in dadka wax allo wixii dheefahoo dhan loo soo ururiyo wax allo wixii dhibana laga riixo waxaan adduunyadu iminka la qaylinayso waa diin la-aanu dadku hadday diinta raaci lahayen way kala degi lahaayeen way nasan lahaayeen way raaxaysan lahaayeen way miyirsan lahaayeen soo tan meeshiiba waalatay adduunkiiba uu qaylaya adduunkii meel waliba way gubanaysa waa diin la-aanta kuraylkaa iyo kadeedkaa leh waxaan halkan ilaahay uu ku diiday oo dhan baa la walaaqaya waxaan qurunqadhaadhka ee fisqi leh ee kufrileh ee alla ka fogaansaleh ayaa la walaaqayaa la xayeysiinayaa shaqo laga dhigay markaasee meel waliba isku dhalaasha suuraddan la yidhaha suuratul ancaam ilaahay todoba tobankan dardaaran uu kusoo gebagabeeyey waxa ay soo degtay mar keliya fii maka makay ku soo degtay mar keliya suurad aada u cajiiba culimmada qaarkood baa markay muqadamadeeda sharxayaan afartan beyt kaga hadla suuraddaa iyo tawxiidkay xambaarsantay waxyaabaha aada uga hadashu ka mid yahay towxiidka iyo sharciga ilaahay u dejinaya iyo qiyaamaha iyo ummadaha ilaahay khilaafo edabdaradooda ibnu cabaas wuxuu leeyahy markaad doonaysa dhaqanka jaahiliyada iyo diin la-aanta ceebtuu leeyahy inaad eegto bal ancaam akhri ilaa boqol meelaha markaad marayso sawirka diinla-aani leedahay ayaa ku muuqan doona carabtu waxay samayn jireen suuraddan iyada ah, waxay ilahay uu kaga warramaya arrinay carabtu ku xadgudbeen oo ah xalaasha iyo xaaraanta waxaanu caddaynaya ana ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala arrinta xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta xaqa ayaa leh ilaahay baa leh carabtu waxay odhan jireen haadaa xalaalun wahaadaa xaraam wixii ilaahay xalaaleeyey qaar bay xaaraan ka dhigi jireen wixii ilaahay xaaraantinimayna waa noo xalaal bay odhan jireen waxaanay ahayn bay iska dhigeen isqoray ahaayeen way isqori jireen waxaanay ahayn ayay iska dhigayeen arrintaa xalaasha iyo xaaraanta markay carabtu ku xadgudbeen buu ilaahay halkan ka warramayaa maxaa xalaala maxaase xaaraana xaqaana ilaahay baale isagaana looga dambeeyaa saddex aayadood ayay ku soo uruursan yihiin dardaaranadan tobanka ahi weliba labada aayadood ee hore ayaa sagaal ka mida sheegaya aayadda dambena manhajkii dhammaabay sheegaysa waxaa la yidhaahdaa almuxkamaat aayaadkani waa kuwa muxkama ilaa qur-aanku mutashaabih iyo muxkam buu u uqaybsan yihi qayb muxkama oo macno ballaadhan xambaarsan oo qur-aanku soo wada hoosgelayo oo uu sharxayo iyo qeyb mutashaabihoo macnihiisa ilaahay uu garanayo siduu ilaahayba ku sheegay bilowga suuratu aali cimraan muxkamaadka noocana waa wax shuruucdii sharciyadii hore samaawiga ahaana ay sheegi jireen intaan arrimahan oo kale sharciyadii samaawiga ahaana way sheegeen sida qur-aankeenuba u sheegay haadihi ummahaatu lakhlaaq wa usuulu lakhlaaq wa dirwatu sanaami alakhlaaq akhlaaqda oo dhana qiimaha badan ee qurxisa insaanka waa usuushoodii waa gundhigii waa ummahaatul akhlaaq akhlaaq oo dhan hooya wiin arrimaani wa dirwatu sanaami alakhlaaq akhlaaq haddaad doonayso waa kurus ammaankeeda geelu sow kurus ma leh kuruskaasina meel buu leeyahay sii macaanoo ammaan laydhaah marka dirwatu sanaami alakhlaaq waa arrimahan weeye iimaanlaawe male arrimahan muxkamaad baa markaa asharaa'ic samaawiya oo nebiyada lagu soo sharciyadii lagu soo dejinayo o dhammi arrimahayuni way wadaagaan lidaalik ma gala naskhigu waxaa jira baab laydha xagga shareecadeenna usuul fiqiga iyo fiqiga naskhi naskhigu waxa weeye masalo hore in la nasakho tu dambe lagu bedelo arrimahan ma gala naskhigu naskhigu waxyaabaha masalooyinka qaarkoodna wuu galaa kuwanoo kale ma galo waa usuul haabita sharciyadii horena jiray keennana jira baahida loo qaba daraaddeed cabdillaahi ibn mascuud waxa uu lahaa qofka doonaya dardaarankii nebi maxamed inuu akhriyo suuraddan akhirkeeda ha akhriyo dardaarankii nebi maxamed halkanuu ku dhanyahy ee ilaahay faray waa fariin qul tacaala watlu maa xarama rabbukum maa xarama calaykum rabbukum maa xarama rabbuk waxa ilaahay idinka xaaraantinimeeyey aan idinku dul akhriya kaalaya waa baaq ilaahay soo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa laga gaadha lacalakum tattaquun shanta aayad suuradda hore aayadda hore waxay koobsatay markaa shan arrimood waxaa usoo horeysa tacaalow tacaalow waxay sheegaysaa dadkao dhan buu ilahay la hadlay waxaad ku tiraa dadka nabi maxamed oo kaalaya kaalaya baaqaasi muslimiinta kuma gaaraha dadku waa laba qaybood oo ummatulijaaba iyo ummatu dacwa ummatu dacwa waa dadka caalamka ku nooloo oo dhan oo dacwaddaa loo fidinaya oo waxaa la leeyahy dadow ilaahay wuu idin doonayaae ha ka fallaagoonbina ha ka sii jeesanine kaalaya waa baab markaa tacaalow kaalaya waa gaal iyo islaamba ummatulijaabana waa inta ilaahay ajiibtay labada qoloba baaq wuu ku socdaa marka nebi maxamed waxaa layihi baaqan dadka wada gaadhsii innaguna tii baynu wakiil kagannay nebiga qof waliba halkiisa waa inuu baaqa ka fidiyaa wuxuu ka fidinayaa aclaamka wuxuu ka fidinayaa gurigiisa wuxuu ka fidinayaa shaarica tacaalow waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihiin erayga dadka sii fog baa weliba baaqu uu ku jahaysan yihiin kaalay markaad tiraa qofkaas waa qof durugsan dadkan had iyo jeer suuraddu ay aada ula hadlaysa waxay dad alle ka fogaado aan iimaan lahayn war kaalayey markaad leedahay waa qof durugsan waxaa laga faaidaysanayaa mustafaadaadka ka mida ah ile fawaa'id baynu ka qaadanaynaa baynu aayaadkan oo fawaa'idkan isdul taagayne inay hanuunku u baahan yahay in loo yimaado cilmigu wuxuu u baahan yahay in lasoo doonto hanuunkuna wuxuu u baahan yahy in lasoo doonto ayuu u baahan yahay waa waajib qofku hanuunka inuu raadsado sidaa la yidhi u kaalaya marka dadka hanuunka sidaana dadka waa inay ugu yeedhaan qofka bani aadamka ee mukalafka caqlilina hanuunka waa inuu yimaado kani hadduu hanuunka gaadhsiin waayo dadka waa gaabiyo uu gabadfalayoo xadgudub iyo gabadfalba waa sameeyeyoo waa dembiile kii hanuunka maqlayna hadduu ajiibi waayo waa dembiile tacaalow waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyiin culimadu markay aada u dhadhamiyeen qofku hadduu ilaahay ajiiba inuu kor noqonayo hadduu ilaahay diidana inuu hoos u dhacayo caalamka sare iyo oo caalamulculuwigabuu ayuu ajiibayoo wuu dallacmay haddii kalena wuu eedaado afku dhulka la helay qad aflaxa manqad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha zakaaha waa qofkii naftiisa nadiifiye kor u kacay kii kalena hoos buu dhacay atluwaa min atilaawa faa'iidada kale ku jirtaa waxaa bimacna alqiraa'a sidaa daraaddeed wasaa'ilka dadka wax lagu gaadhsiiyuu kamid mid yahay qowlku dadka in diinta loo akhriyo dadka in diin qur-aanku qalbigooda iyo dhagahooda gaadho waxyigu inaanu qarsoomin arrimaha lagama maarmaanka heesaha iyo khalaacadiiy waxaa xunba waataa la garaacaye habeen iyo maalinba dadka lagu buuqaye akhrin baa lagama maarmaana qur-aankaa lagu akhriyaya oo wacdigaa lagu akhriyaya oo waxsheegmadaa la gaadhsiinaya atlu atlu maa xarama rabbukum calaykum waxaa ka muuqda ducadii nebi ibraahim oo ilaahay aqbalay rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik nebi ibraahim baa sii duceeya wuxuu ihi ilaah ummadda waxaad ka soo dhex saartaa nebi dadka ku dul akhriya qur-aanka waaba taasba nebiga laftiisii baa soo baxay qur-aankii akhriyaya saasaa loo arkaa awliyada ilaahay ducadooda wasiya waa dardaaran dardaaran maxaynu inagu u naqaanaa daalikum wasaaku markaasuu ilaahay idiin dardaarmay dardaaran waxaa la yidhaahdaa qofku markuu sii dhimanayo shayga uu sheega soo maha ayaynu idhaahdaa dardaaran ninbaa beri su-aali weydiiyey qoladan diinta ku cusub ahoo berigii hore tacliinta maadiga raggii bartay buu ahaa berihii dambe dee dadkii diinta jeclaaday usoo noqdayna wuu noqday kadibna wuxuu yaro dhegdhegaystay tafsiirka iyo markaa kolku qofku aanu tacliim ahaan la soo noolayn dabeecadda waxyiga iyo habku u hadlo waxbaa kuwii isku soo yaro taaga markaa wuxuu i ilaahay muxuu u yidhaahdaa ilaahay baa idiin dardaarmaya ila isagu u noolyahe ma sii dhimanaye isagu u nool yahay <laughs> o dee waa ma dhintee waa maxay haddana dardaarankan uu sheegaya anagu dee qof dardaaranka waxaanu aqaanu qof sii dhimanaya bal halkaa iira fahamsi buui way igu taagantah nusuustu waxay leedahay marka lala nool yahay dabeecad gaara iyo habay u hadasho iyo siiqooyin cajiiba ah dardaaran waxaa looga jeedaa un wax kama kacdaa oo muhiima oo lafdhabara oo cid kuu danaynaysa ay kuu sheegto marka qofku wuxuu iska warwareegaba wuxuu dardaaran sheegaa oo gobo-da hadalka uu sheegaa iyo xigmaddiisa markuu sii dhimanayo markaasaanu waxba la hadhayn markaasaa ayaanu waxba warwareejinayn markaasuu isleeya haddaad allaysatood aakhira u socota runta iska sheeg kii beenta sheegi jiray runtuu sheegaya kii wax qarinaya markaasuu cadaynaya kii xoolaha dib u haystay markaasuu soo fatahaya marka waa xikmadda ugu dambaysa taasaa dardaaran loo yidhi ilaahay geerii kuma timaado subxaana wa tacaala tacbiirka ah, istifaadaadka waxaa ka mid a tacriibka ah, ah tacbiirkaas ah rabbakum rabbukum wuxuu ilaahay rabbigiinu wuxuu idinka xaaraantinimeeye aan idiin sheego rabbukum waxay arrintaas tusinaysaa bay leeyiin culimmadu inuu isagu yahay xalaalayn iyo ka xaqu leh rabbukum waa idaafa meesha taalla odayaasha iyo dowladaha iyo had shakhsiyaadka wax idinka xalaaleeya idin xalaaleeya waxna idinka xaaraantinimeeya xaqaa may lahayne ka xaqan leh hadda xalaal iyo xaaraan idin kala sheega waa rabbukum kii idinka idin abuuray wey macnahaasaa laga dhadhaminayaa bay leeyiin culimadu wasiyada u horeysa markaynu ama dardaaranka koobaad waxa weeye anlaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cid haw shirig yeelina shirkiga maxaad ka taqaanaa oo cudurka dilaaga ah haddii in uun cudur dilaa yahay waa gaalnimada ilahay baynu ka maagalla gaalnimada waa musiibo weyn qofku calafba uma hadhin adduun iyo aakhira haddaanu iimaan lahayn wuxuu doonaya ha haysto maalinta uu dhaadhaca inta adduunyadan la joogaa waa in yar oo kooban in yaroo kooban weeye markuu halkaa ka tago waxa u yaalaa waxa weeye naar weligiiba ah ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax kaleba ilaahay uu dhaafaa gaalnimo ma dhaafo saasuu ilaahay qur-aanka inoogu caddeeyey marka laba arrimood baa isa saaranoo gaalnimana in laga fogaado towxiidkana lagu adkaado cudurka u weyn haddii uu yahay ee dilaaga ee khatarta ah gaalnimo uu yahay caafimaadka u weynina waa towxiidka caqiidada saxda ah oo caruurta lagu barbaariyo oo ummadda lagu barbaariyo oo loo ilaaliyo waxa ugu horeeya ee madaxdu dadka u ilaalinayaan ee culimmadu u ilaalinayaan ee waalidku u ilaalinaya ee acyaantu ilaalinaya waa inay noqdaan diinta boqol dal haddaynu dhisnaynu laami dhisnaynu wax walba hagaajinno oonu meel walba iftiiminno oo dadka diinta aynu u ilaalin weyno xilkeennii maynaan gudaninoo dembiilayaal baynu waa shirki la dagaalam towxiidkiibaa markaa laga hoos fahmay shirkiga iska daaya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah sida aayaddaa kaleba ilaahay uu ku caddeeyey shirkigu noocyo badan buu leeyahay in ilaahay wax lala wadaajiyaa oo xaqiisa cid kale lala wadaajiyaa noocyo badan bay leedahay noocyadaasoo dhan wuu deedifaysay aayaddu waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum baa la laydhaha waa eray nakiro ah oo markaas si waa waa luqadii markaas fiqiga iyo usuulka usuulkaeh si cad baa loo diiday bay ka dhigantay wax walba oo ilaahay la wadaajinayo waa waa la diiday waa mamnuuc oo shirkigu wuxuu yeeshaa alakbar waalasqar shirki weyn iyo shirki yar shirkiga weyn waa qofku gaalnimo ah minuu islaamka kaga baxayo ama erey gaalnimo ama ficil gaalnimo ama rumayn dee wuxuu rumaystay gaalnimo ah shirkiga yarina waa munaafiqnimada waxyaabaha calaamooyinka munaafiqa istusnimada iyo ismaqashiinta iyo waxyaabahaas wey marka intaba waa inuu qofku dhaafaa shirka in ilaahay wax lala wadaajiyo rabbinimadiisa cid lala wadaajin maayo oo cid baa caalamkan abuurto ilaahay ku wehelisaa ma taalla asmaadiisa iyo sifooyinkiisa asmaadiisu waa u gooni tilmaamihiisuna ilaahay waa u gooni subxaana wa tacaala cibaadadiisuna waa u gooni haddii la idhaa ilaahay cid kale wax la leedahay waxa ilaahaybaa laga dhigay waa in laga ilaaliyo waa in malagna ilaahay lalama wadaajin karo wax nebina lalama wadaajin karo welina lalama wadaajin karo haddaad ilaahay wax la wadaajisa macnaheedu waxa weeye yusaawi waxay la mid tahay ilaahw iguma fillid soo saa maaha ilaahw naguma fillide bal hebelkanna aan kugu lamaanayno ilaahay iyo awliyadaay bay odhan jireen islaamuhu inkastay tidhi islaantii jiilaanigaa ah waxbay suman yihiin awrkeennun baynu ku kicinaynay maxaynu jiilaanigay sunnahay buu yidhi ilmihii islaantii ku yidhi oo oh, hooye waxbay sumahayn awrkeennaynu ku kicinaynay markaa ilaahay baa kicinta keligii kugu filan subxaana wa tacaala cidna lama barbergeliyo markaad ilaahay baryayso markaad gargaar doonayso mar walba yaa allah udcuunii buu ilahay leey udcuunii keligiibuu sheegayaa idcuunii astajib lakum waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ducaduna waxyaabaha u waaweyn marka towxiidka waa in la ilaaliyo arrintan waa shaygii ugu horreeyaba dardaaranka xuquuqdaa iska badanoo xaqa ugu horreeyaba xaqa ilaahay xaqii xaaskaa dambaynayo kii waalidkaa dambaynayo kii caruurtaa dambaynayo wax walba xagga dambe xigaan ka koobaad waa ka ilaahay waa caadil waana qof mutiic aho samafala ah qofka ilaahay arimihiisa hagaajiya ku xaragooda hadduu arimaha ilaahay derdero ama dayaco waa dawdar baa la ydhaahdaa inooma tirsana qof walba waxaynu ku qiimaynaynaa ilaahay xaqiisii muxuu ka yeelay waa awalulxuquuq xuquuqdao dhan ka u horreeya xaqa ilaahay marka ku xisaabtama xaasku kuma seejin karto hadday afaaraha arrimaha ilaahay soo gasho xaasku joog joog baad leed waqan casalkaas haddii madaxdaadu ay soo galaan xaqa ilaahay maya maya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaahay iyadoo la adeecayo amarkaaga amarbaa ka horreeyay odayow ayaa la leeyahay sheekhaagu waa sidoo kale kullu daalik waalidkaagu waa saaso waalidka wax walba waa lagu adeecayaa wixii aan ahayn taabashada xaqa ilaahay marka arrimaha in siday yihiin loo fahmo ayaa diinta saxda ah ee ku jirta xuquuqdii oo dhankaasaa loo soo horreysiiyo rasuul walba markuu ilaahay soo diray wuxuu ku soo diray horta ilaahay arrinkiisa meel dhig oo macnaha xaqiisa oo tawxiidkaas ilaahay subxaana wa tacaala marka kaa lagu xaragoodee la hagaajiyo oo maantana runtii ilaalin badan inooga baahan zamanulfitnaynu maraynaa zaczaca ayaa caqiidadii ku timi adiga arkaya waxaa wax la baahinayo ama tiifyaha ka baxaya ama jaraa'id ha lagu qoro ama go-aama ha la soo saarayo ama ururo ah baaqi ha jeedinayaan ama xuquuqul insaan ha la wado ama waxaa faraha badana ciyaalku ay wada wax badanoo sunaysan baa jira sunaysan oo dadka waxaa lagu dhibqinayaa wax caqiidadiisii ka shakisiinaya oo ka fasahaadinaya marka tawxiidka waa in la barto culimada waa in laga faa'idaysto cajiradaa waa in laga dhagaysto maxaa buriya caqiidadaada maxaa burinaya maxaa kobcinaya maxaa rukni u ah maxaa shardi ah waa in caqiidada aada loogu dadaalaa mar hadday gundhigii camalka o dhanta si aanad u noqonin qof koosta la dhaaminaya qofka marka la tijaabinaya inuu miyir qabiy inuu waalan yahay foosto gulla baa loo marka si aanad foosto gulla u dhaaminin camalkeenna gundhiga allaha u sameeye waa in lagu dadaalo caqiidada caduu calayha binnawaajid intaasaa la isku haystaa wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid midhka labaad wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid oo loo samafalo mar haddaad xaqii ilaahay halkaa dhigtay xuquuqda kale dhan waxaa usoo horeynaya xaqii labada waalid aabba iyo hooyo isagu ilaahay wuu ku abuuray labada waalidna waxay sabab u ahaayeen inaad ifka timaaddo soo maaha iyagaad ka beeranta inaad ifka timaaddo isutagoodana sabab u ahaa ilaahay sabab uga dhigay subxaana wa tacaala marka lama yaraysan karo qofka akhlaaqda leh ee aadaabta leh ee anshaxa leh ee gobta ah ee lagu talageli karaa waa qofka labadiisii waalidba u samafala mid labadiisii waalidba tuuray muxuu bal adiga kugu kordhin doonaa waayey gaal bay ku odhanayaan kanaayo ina ictiraafaya oo kan kale waxa weeyaan mucaawanu wadaayo kan kale waxa weye waa khabiiro mustashaaro uu inala talinayaayo kan kale mucallim buu inoo yahay iyo brofesoro labadiisii waalidna xanaanada dadka waaweyn bay ku jiraan aabbihii iyo hooyadii beri hore horeu tuuray oo waxay ku jiraan meeshan dadka waaweyn lagu koriyo bani aadam kala u shaqeeya muxuu kugu kordhin doonaa kaasi cumar ibni cabdilcasiis raximahullah madaxweynihii muslimiinta waxa uu lahaa laa tasxab caaqa fa innahu laa yuxsinu ilayka waqad caqa biwaalidey hala saaxiibin qof labadiisa waalid u xun oo u daran intuu labadiisii waalid xumeeyey adiga ku wanaajin maayo wax cad weeyo la fahmi karayo labadii dhalay uu ka soo go-ay qofka xumeeyey adiga ku wanaajin maayo wa bilwaalidayn ixsaanan waxay ka xeel dheer tahay caaqa ku noqonina waxaa ka xeel dheer u samafal labada waalid ha xumayni iyo labada waalid u samafal waxaa sii mug weyn oo xeel dheer labada waalid u samafal haddii lagu ihi u samafal oo wanaaji si kastoo sharcigu ogolaya wax loo wanaajiyo waxaad horay ka sii fahamtay ha xumayni soo maaha taasaad horay ka fahamtay waaya marka arrinkani aakhiru zamaanka marka had iyo jeer wakhtigu sii dheeraadana dadka la dayacaya ee la deedifaynaya waxaa ka mida waalidka waalidka ka mida marka dhallinyaro badan baa meesha fadhida waxaynu leenahay waalidka inaa u samafashaan dantiinaa ku jirta adduuniya aakhirada adduunyadii raalli noqoshaha ilaahay wuxuu ku jiraa labada waalid oo la raaligeliyo jannadu waxay ku jirtaa cagta hooyaday ku jirtaa marka inaad waalidka geliso jannaad ku helaysa iyo inuu ilaahay kaa raali noqdo subxaana wa tacaala iyo kuwa adugu aad dhasho inay adigana ku samafalaan haddaad u samafali weyda waalidka marka u horaysaba waxaad ogaataa kuwaad dhashayna inay kugu noqon doonaan waa cuqubooyinka soo degdegay ka mid yihiine la tijaabiye la arkay an talida alamatu rabbataha nabigu wuxuu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka cuquuqu siduu u badanayo inantaa hooyadeed maamuli doonto hooyo shaaha ii kari jaamacadii baan hooyo soo dhigto cagaha idaalo gacmaha id hooyo bal shaaha soo karin hooyo bal dharka ii kaawade hooyo bal laxooxda iidu hooyo hooyo hooyo habartiina way gunucsanaysa inantiina halkanay sariir isku kala bixinaysa an talid alammatu rabatha waxay narki buuli iyada oo ruuxa dumari dhalaysa mid eh, sayidadu ah inantiibaa boqoradu ah islaanta islaantu shaqaynaysa marka arrintaasina arrin weyn weeye oo la arko dheefteeda intaanad aakhiraba gaadhin iyo dhibkeeda labadaba saddex kaama hadhaan bay dhahan soomaalido kuftun jilab iyo kabasubag iyo kalaam waalid xigmadaheena in ku darnay kuftin jilib kaama hadho odayaasha garanaya imaka abwaashu dabceen boolashu dabceen raalli ha ahaadeen odayaashu dhallinyaradaa wax loo sheegayaa mar alliyaala marka aada lixdan dhaafto ayaa meel wal oo beri jugi kaa gaadhayba diismaysaa ee damqanaysaa oo markaasaa meel waliba ku xanuunaysa waa kuftiintii jilibka isku ruugyadao dhan markaasi soo baxaya kaba subaga haddaad ku dhufataad bacadka socotana kolle kii dacaroodaad kalaam waalidna kaama hadho sharan wa khayran hadduu kuu duceeyana wuu kula socdaa oo dadka waad ka horaysa hadduu ku habaarana wuu kula socdo dadka waad ka dambaysa la socda dhalinyaro taasina intaasaynu ku dhaafnay intan alwasaaya alcashara mid waliba keligeed bay muxaadaro noqon karta keligada ayay muxaadaro noqotay salafuna saalix dadkeenii wanaagsanaa markaa taariikhdooda akhrido iyo siday waalidka ula dhaqmi jireen waxa weeyaan wax cibar wa cidaad wax lala yaabo ayaad ku arkaysa aada u cajiiba ayaad ku arkaysa waana wax ilaahay loogu tawasulo camalada ilaahay loogu dhowaado wey marka arrinku kugu adkaado camaladaad la soo baxaysa waxaa ka mida ilaahay waalidkay baan u wanaagsanaa ee adiguna maanta iyo wanaagsanoo waa khayrsi waa xusuusantiin xadiidkii saddexdii nina godka galay dhagaxu afka saddex nin baa god galayoo markaasuu dhagax weyni afkii xidhay godka dhagaxaa wax kale inagama qaadaya ilaahunbaa inaga qaadaya camaladii wanaagsanaa ilaahay inagu tawasulno oo nin walaba camalkii wanaagsanaa adigiyo ilaahay idinka dhexeeyey bal soo qaad bay dhaah ninbaa markaa isagu samafalka waalidku sheegay labada waalid baan samafali jiray caruurtaan ka horraysiin jiray caanahaan siin jiray habeenkiibaan saagu soo jeedi jirin maan toosin jirin ilaahu camalkaasaan kugu dhawaanaya ya de waa ti laga qaada barakadii marka arrintaana aad baynu u baraarujinaynaa waxaase ka horeeya waalidkuinu waladka u samafalo haddaad carruurta u samafali weydo sidan aayaddeen waa tan lagu xigsiiye oo adugu aada caruurtaada caaq ku ahayd ood xumaysood ku xadgudubtay oo waajibkay kugu lahaayeen aanad siinin aanad rabaynin diinta aanad barin ilaahay aanad barin aakhiro aanad barin oo marka horeba aada dhashood ka dhaqaaqday uun waad dhashay uun markaasumaad ka dhaqaaqday adigana caaq bay kugu noqonayaan tilka bitilka marka hala dadaalo arrinta dardaaranka saddexaad waxa weeye walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq caruurtiinna hallaynina idinkoo faqri ka cabsanaya iyo gaajo oo qofku markaanu caqiido lahayn cabsidu qabaaba aada u badan cadowgu ka cabsanaya oo shaydaanku ka cabsanaya oo gaajadu ka cabsanaya oo mustaqbalku ka cabsanaya waa wada cabsi cayshatuhu cayshata alwaxshiyiin wuu didsan yahay waa mustawxish wuu didsan yahay markaa gaajo kacabsigeed bay carabtu u leyn jireen caruurta ceebka cabsigeedna way u leyn jireen waxay odhan jireen inantaa waynu dhallayo waa inay waxaa laga yaabaa inay garcato oo magac xuma inoo soo jiidee bal inagaba sii aasa balaayada aan ka nasanay marar kale waxay odhan jireen caruurtiiba way inagu badatae waxaan ma wada masruufi karaynee inaga khaarajiya inamada lafdigooda aasi jire gaalku weligiiba waa saas weligiiba hadduu gaalku xoolo kasta helo haddana wuu cabsanayaaba duribat calayhim udillatu walmaskana yuhuuddu ilaahay yidhi ilaahay wuxuu ku dul miskiinnimo iyo iyo faqri dulli iyo miskiinnimo ayaa saaran xataa hadday xoolo heleen qalbigay taasi kaga jirtaa marka waxaad maqlaysaa daraasada ay sameyn adduunku arsaaqada ka dhammaanayso oo biyaha ka dhammaanayo oo waxaa laga yaaba wax la kala cuno in la waayo oo macaahidda istraatiijiga markay ka warramayaan faqrigaasay aada uga sheekaynayaan idan inaad caruurtii disho weliba kuwii kaasoo go-ay aad disho waxay sheegaysaa naxariis daraalkii ugu dambeysay waxay sheegaysaa dardaarankani mar haddii ilaahay dadba waxa kugu dhow kuwii aada dhashay iyo kuwii ku dhalay soo maaha dad iyaa kugu dhow ciddii adiga ku dhashay oo waalidkiiah iyo cidda adigu aad dhashay bal soo sheeg cidda kaaga dhow labadii buu ilaahay inaga muslaxaya soo maaha <laughs> labadii buu leeyahay warkii ku dhalayna nabadgelyo hagaaji kaa dhashayna hagaaji marka waxaa halkaa kaaga muuqanaya kii aada dhashay iyo ka ku dhalayna ilaahaybaa kaaga dhow warka halkan ka caddi waa kaa cidda adigu aada dhashay ee waa caruurtaada ah ee aad adigu gebgableeda iyo ciddii adiga ku dhashee kugu dhololaysee kugu warwaraysa labadaba ilaahay baa kaaga dhow taana waxaa caddaynaya dee dardaaran buu bixiyo inuu kala dhex jiraaba isuu leeyahay kuwaad dhashayna ha saa iyo saa iyo saa u hagaaji kuwii ku dhalayna saa iyo saa u hagaaji waa naxariista ilaahay cid walba qofka waxa uga naxariis badan ilaahay abuuray subxaana wa tacaala taasaad ka fahmaysa dardaaranku ku cadaynaya walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaq siyaabo badan baa carruurta loo dilaa waxaa ka mida dilkiisa dee in noloshaba lagu aaso kawaba lagaga siiyo oo iyada oo maalan waalidkii dhalay uu sababa eh, gacantaba saara dee wadigaa arkaya oo marka diinta laga baydha naxariistuna way luntaa marka diinta la raacayana raxmadaa badan ilaahay raxmadiisuna way badantay ta quluubta addoomaha uu yeelana way badantay laakiin markay macsiya timaado waxa had iyo jeer yimaada waxaa la yidhaha naxariistaro in iyo gabadh baa kala sinaysanaya markay kala sinaystaan macsiye iyo dembi bay ku dhaceen laakiin taasi waxay sababaysaa dembi ka weyn inay kusii dhacaan waxay odhanayaan urba urbaad yeelatay soo ayaa ceeb baa ka soo socoto waynu ceeboobaynaaye midkan gebigiisaba inaga inaga asto dhakhtar bay u tegaysaa waxay leedahay bal iga soo rid meesha yaanan ku ceeboobayna inan reer hebela ah baan lahaaye markii hore sinay gashay dilkaa kasii weynba sinada aa taa dishay ama isagiibaa kasoo tuuray dhakhtarkee kasoo tuurayna waa dambiile taasi waxay ku timid waanay badan tahay oo dad badan oo farsamo xumadaa isdaba socoto sameeyey ayaa wakhtigan aada u badan taana waxaa keenaya macsiyada macaasidu raad bay leedahay raadkeeda waxaa ka mida naxariistaro marka in ilaahay la adeecana raxmad bay leedahay awlaadda dilkeedaay ka mid tahay inaad mustaqbalkiisa ka dishaad cadaab sabab u noqoto aada gaal u gacan gelisay iyo karaysad waa dishay kol haddaad naar ku riday maxaad ula hadlay qu anfusakum waahliikum naaran bay ahayd badbaadada waxa u weynaa inaad diintiisa u ilaaliso haddaad diintiisii kaga dushay saad hunguri iyo adduunya u doonayso so adigaa dilay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq caruurtiina idinkoo gaajo ka cabsanaya ha dilina ha dilina daaya waxaa iyaduna sidoo kalea kii dee caloosha laga soo ridayo haddii ilmaha naftaba lagu abuuro hooyadu xataa hadday bukaantay xanuunsanayso waa laba noole un hooyaduna way noosha ilmuhuna wuu nooliye lama soo ridi karo casrigan aynu joogno inamada iyo hablaha iyagoo dadka qaarkood kala xulanaya ayay soo daadiyaan caruurta hindiya ku badantahy iyo jina iyo ma wiilbaa mise waa gabadh dhakhtarku wuxuu leeyahy waa gabadh iga soo tuur buu leeyahay sii dhaaftay xaggee laga helayaa qaar dhala walad iyo waladku waa eray caama ah. wiil iyo gabadhba wey bintana waa inan ibniguna waa midlab waaya naxnu narzuqukum wa iyaahu naxnu narzuquhum wa iyaakum labada meeloodba saasuu ilaahay u kala sheegay halkan iyo suuratul israa maxaad u dilaysaa buu ilaahay yidhi adigaagan nool iyo isagaba anaa idin wada arsaaqee adigaagan soo taagane awoodda isbidayana anaa ku arsaaqa isagan iminka wurka ku jira dhashayna anaa arsaaqa buu ilaahay leeyay marka arsaaqada uma kala dhowidina waa u simanti taasina waxa weeye carruurta in loo samafalo oo badbaadadoodii la ilaaliyo oo caqiidadoodii la ilaaliyo oo caafimaadkoodii la ilaaliyo oo cunnadoodii iyo tarbiyadoodiiba la ilaaliyo calooshoo quraynu ilaalinaa inaad calooshoo qura ilaalisa caruurta waxay keenaysaa in ha dhowto caqligoodu lumo oo caqiidadoodu lunto dabeetana adiga ay cidda u horeysay caaq ku noqonayaan ay adiga noqoto marka caqiidadoodii iyo caatifadoodii ruuxdaynu caruurta ilaalinayna dardaaranka afraad waxa wey walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan ha u dhowaanina buu ilaha yidhi ha u dhowaanina foolxumooyinka waxa muuqda iyo waxa qarsoon waa waa dhaqan xumadii dhaqan xumadii wey wixii dhaqan xumada la odhan jiray ee dhegxumada iyo sharafta keenayay ee sinadu ay ka mid ahayd taana ha u dhowaanina buu lahay sinadii iyo cunitaankii xaaraanta iyo cabbitaankii xaaraanta waa khamrigii waa mukhadiraadkii waa sinadii waa raggii waa liwaadka waxaan la idhaahdo dabadiioo dadka wax laga dayo waxaa qulunkii hadda la baahinayo intaa iminka laga shaqeeya lala ordaya waa intaas halkaasaa lala ordaya iskuulladii baa lagu daray marka caruurta iskuullada hoosaa looga bilaabayaa sidaasaa raggiiyo dumarku isu waxeeyaa qoomloodkii baa loo sharxayaa inuu qofku xor u leeyahay oo uu xaqu leeyahay dadkeenii debadoo dhan way qayleen way ashahaateen iminkay ashahaadaday badiyeen markii loogu tegay ilmihii yaraa layidhi waxaa loo dhigayaa sida la ysugu galmoodo iyo qoomuluudka liwaadka waxaa la yidhaahdo dabadoo wax laga dayaa inay tahay dabakafuulkaasi inuu yahay iska caadiya ah. <laughs> halkaa marka la marayo iyo waalidkii imika le war xaggaannu uqaxnaa waar xaggaannu u waxay yidhaahdaan gaal baa kan haya iyo weelfeer buu haya iyo ilbaxnimaa jirtay halkaa markii imika la galay ayaa arrinkii dhintay waa labada qol ee adduunyada iminka aanad debadaha markaad joogto wadamada galbeedka aanad ka hadli karin waa qoomuluudka shaqadooda iyo macnaha camalu qoomuluud dadka samaynaya iyo waxaa la yidhaahdo yuhuudda labadaa lagama hadli waa khad cas weeye inta kaleba xor baad uti madaxweynaha iska cay ra-iisul wasaaraha cay dhankaad doonto urgaalada cay islaamka cay waxaad doonta kurid bay ku leeyihin laakiin labadaa maya ha naga taabanin dadkaa dabakafuulkaana ha naga taabanin yuhuudda koofiyadda yarna ha taaban haddii kale ka baasaaboorkooda sida way ka qaadayaan marka arrin waay waxay gaadhay meel aada iyo aad iyo aada u xun bay gaadhay maa dahara minha wamaa bada labaduba way xun yihiin in foolxumooyinka noocaana lasoo bandhigo iminka waxbaa la waxbaa laynaga iibinaya qalabkan wax lagu baahiyo o dhanee dhallinyaradu aada u daawatay ee facebooka iyo youtubeki waxaase ay ka mid yihiin waxaa laguu sheegaya in macluumaad laga faaidaysto laakiin inta lagaaga faa'idaysanayaa ka badan qaawanaantiibaa saa loo soo wadagelinaya loo soo wada daadinaya marka waxaynu u baahannahay wacyigelin aada u badan in dadka loo sameeyo siiba dayarta shahwadooda ay badan tahay oo laydhaa kaa iska ilaali oo kaa iska ilaali oo kaa iska ilaaliyo natiijadaasaa looga dhacaa waxaasuu yahay shareecaddu waxaasay ka qabtaa sidii dee luqmaanulxakiimba inankiisii yaraa dee wuu jahaynaya yaa bunaya imise jeer buu kusoo celinaya suuratu luqmaan qisada akhri luqmaanulxakiim oo waaninaya inankiisii yaraa waay foolxumadaasi waa wax indhaha u daran qofka waxaa laga yaabaa hadduu waxaa kusii dadaalo inuu daadaawado qurunkaa foolxumada muuqata ee la arkayo ama maa badana uu isaguba qarsadaba inuu indhabeelaba way dhacday dadka qaarkoodoo waxaa aada u caadaystay in hamaduba ka tagtayba oo hamoonba waayeyba tii uu guursaday oo hamoon waayey idan arrimaha noocaasi khasaaray leeyihin khasaare adduunyo iyo mid caafimaad iyo mid diineed intaba weylayn casrigana khatar badan baa ina haysato cilaa inaga haystay wax lagu baahiyee aan feejignaanu waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ficilkaa ha samaynina buu ilaahay leeyahay meelaha qaarkoodna walaa taqrabuu leeyahay walaa taqrab u fiirso walaa taqrabuu dhowr meelood baa nasku u isticmaalaya ha u dhawaanin hau wax kasta oo shahawaada oo naftu ay jeceshahay ha u dhawaanin baa lagu leeyahay ha u dhawaanin ha samaynin way ka xeel dheertay haddaan iminka ku idhaahdo shaygaa ha u dhowaanin ka fogow si aanu magnad buu leeyahay kuu soo jiidanin dirlabta iyo haddii la ysku dhaweeyo bahashan kale soo isma jiitaa waa saas oo kale marka wax kastooo macaasidan ka mid a ah, wixii keeni karaa inuu sabab sababkuugu noqdo inaad ku dhacdo ka fogow faaxishadan oo sinadii iyo waxa aynu sheegayna ay ka mid yihiin waxaa lagu yihi ha eegi hana hana la gooni noqonin nin iyo naagin miyaymeen isla gelin waxaana lagu yihi ha taabanin ha la sheekaysanin ha isku gooni noqonin intaa walaa taqrabuday soo gelaysa haddii aad ku dhowaato maal ruux dumar ama isla gooni noqotaa walaa taqrabudii waad ka talowday dee andhaadhigaad u gasho sagxaddaad ugu jirtaa markaa sinadii u bahadhayba mar haddaa gabadh isla gooni noqotee shaydaan baa sabaxeeya buu nebigu haddii eegmadaadi ay badato xubinkii tarankuna wuu kacay kadibna sinaa ku xigi karta haddaad dhegihii aad ka badsato iminka daayarta waxay aada u badiyaan wax la idhaahdo malaa sharkadaha isgaarsiintuna aad baaba uga yar macaashaane habeenkii oo dhan bay hadlayaan waxaa laga yaabaa inuu intaasoo lacaga ku hadlo mid buu la casriga sigiska dhagaha la ydhaha sigiska dhagaha oo sida xubinka taranka looga sinaystaa dhagahana looga sinaystaa may jeceshahay waan ku jecelahay maxaynu yeelnaa kaa yeel kaa yeel kaa yeel waxaasaynan kii inantu akhriyayaan halkaasaa dabeetana lagu leeya waa lagu raaxaysanayaa ninkiiyo naagtaas waxaa laga yaabaa laba saddex saacadood inay telefoonkaa ku wada hadlaanoo xataa ay kansar ka qaadi karaan marka dambe marka waxaa la ydhaha qad tacshiqu ludunu qabla alcayn inay dhegtu caashaqdaa laga yaabaa isha ka horbaa waa kaa ilahay yihi falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad luqad ha ku hadlina ragga soo jiidan karta oo dhegta soo jiidan karta waxaynu uga jeednaa waxa wax fitneeyaan ishoo qura maaha waa dhegta waa gacanta waa idan arrimahan waxaynu u baahan nahay inaynu ilaalino shahaamadeena iyo raganimadeena iyo khayradeenna iyo hufnaanteenna iyo islaamnimadeena inaynu ilaalinabaynu u baahan nahay aynaa noqon dayuus ka degayo nebigu calayhi salaatu wasalaam hudheel baynaan ka ogolayn hudheeladan lagu tumanayo ee noqotay night clabka noqday yaa ee habeenkii namadiiyo hablaha maqsinada isu gelinaya ee la isku waxaynayo e la karaynaya sidii dhilooyinku maqsinada u furan jireen wax loo dul qaadan kara maaha waa ceeb wey mujtamac raganimo lahoo islaam ahoo dee dad muslimiina ku abtirsanayna waxaasoo kale ka dhexdhacaan waa ceeb wey xukuumadooda iyo shacabkooda iyo culimadooda waxaa la arag markaaynu aragno wax haweenkeenna iyo hablaheenna qaaliga ah dhegxumo u soo jiidaya waynu dhan uga soo wada jeednaa adeer arrimahaas waa lama taabtaa inantaydaa ku baloobaysa aafadaydaa ku baloobaysa haddii hudheelkaasi sidaasii ahaado iyo haddii waddadaasi sidaasii ahaato iyo haddii meesha filimkaa lagu daawanaya sidaasii ahaato caruurtaa naga ibtiroobaysa adeer hablahaa naga xumaanaya maya dabeetana marka maamulada jira iyo dowladuna taa ay arkaan shacabku isagoo wixii diidan laga soo horjeedsanayaa maya waxba dhib male haddaad tidhaa inankaygu ii wanaagsanyi inantayda anaa way iska xijaabanta way khushuucsan tahay iyadoo urluun baad arkay dabeetana madaxaan ku faari marka balaaya dee la qabtay leedahay daba la qabto malaya inagu libdhin balaayadu walaa taqrabuudaa siba halkaa soo gelaysa dardaaranka shanaad waxa weeye walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq dardaaranka shanaad ee ilaahay una siiyey waxa weeye hadilina qof dhiiggiisa ilaahay oo xaaraantinimeeyey gaalna wuu noqon karaa islaamna wuu noqon karaa gaalka wakhtina in la dilaabaa la ogolyahay oo dowladda iyo maxkamaddu ay dil ku xukunto wakhtina dilkiisu ma bannaana markaa wakhtiga shareecaddu ay diiday lama dili karo naftaasuu soo gelaya qof muslimana hadalkiisaba badaaba wax kasta oo dembiya ah, ilaahay inuu dhaafaa u dhow yahay gaalnimo iyo dilka qofka muslimka ah, labadaasuu nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku cid xaqdarro ku dilo ama ilaahay u shiriig yeelo labadaasaa la dhaafay maantana halkuu marayaa dhiiggeen nagtaasaa lagu hayaa ee hebel haddana midh bay dileen caawana mid baa dhintay garintana mid baa dhintay dee naga bixiya magta jifadii yarayd sii qadima shilin shilin u ururiya nabadgelyana ma jirto naxariisina ma jirto raxmaadna ma jiro khalaas dhiigga qofka muslimka ahi waa ka qaalisan yahay muqadasaadkiiyo kacbada kacbada haddii la dumiyo ama lagu xadgudbo caalamul islaami oo dhan wuu kacayaa wuu qaylinayaa qofka muslimkaa ah xurmadiisaa kasii weyn xurmada dhiigga muslimka ah ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waa weli ilaahay waxa weeyaan mar hadduu ashahaadanayo qofkaasi waa arrinkiisu aada iyo aada buu weyn maantana muslimkii waana la wada gowracayaa gaalbaa baa gowracayana way isgowracayaan waa la qiimo tiray walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq dilkaa ha kaga qaybgelin lacagtaada qalinkaaguna yuu qorin fikirkaagana ha kaga qayb qaadanin qowlkaagana ha kaga qayb qaadanin qori aad ku fulisana iskaba daaba ha noqonin fikir kudhiigle iyo qalin kudhiigle iyo xoolo kudhiigle iyo gacan kudhiigle inta waa la noqdaa iska ilaali ha taageeri iyagoo xiimayo labadaa qowlal ka xumbaynayo xididadu kareen bay reer hebel ku soo geli wii ardaagiinaha waa la dilay inaguna waa inaynu ku kicinaa ma sidaasaa haddaad reerka ka hadha maanta wallaahi inaan dib lagu tirsanaynin markaasu dabeetana guntiga soo xidhanaya lacag buu daadinayaa markaa musiibadaasii baa jirtae iyaduna wuxuuna xal u ahuun qofka dilka geysta un in lasoo qabto la qisaaso qisaastiiba meeday dee dawladii iyo maamuladii noo dhisnaana waxa u waaxyooday kuwii gaaladiibaa u waaxyooda waxay dhahan xuquuqul meelka dhac ku tahay in dadka la qisaaso hadda iyaguba wadamo badan baa iminka qofku markuu wax dilo u dila maraykanka isteedyo dhan ama qaybo badan oo ka mid a ah, qofku markuu wax dilo waa la dilaa waxay ku leeyihiin xuquuqul insaankay ka soo horjeedaa hadduu qofkani wax dilayaan la dilin ha la xidho uun xuquuqul insaan insaanka kuma jira iyaga kii dhintay kan dhintay insaan maaha waa daayeer bay ku leeyihin insaan loo hiiliye maaha kor hadduu iska dhintay taa macnaheeduna markaa waxa weeye ku kasta oo dhintaba insaannimadu ka baxayaa kolba ka wax diluunbaa insaana ah, oo xuquuqul insaanka xaqu leh taa macnaheedu waxay la mid tahay mujrimiintoo la isu geegeeyey ayuunbaa insaana ah. madluumiintu iyagu insaanba mahaba nin dhintay kabihiisaa dhaaban soomaad maqal halkaasay ka duulayaan marka waxaas xalku noqonayaa marka la doonaya dilka xaqdarada in laga hortago dhowr qof oo la qisaasaa ku filanba mid kastaba oo dilkaa ku dhiiran lahaa halkaasuu ku hakanaya walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab dad badan baa inoo xidhan oo dowladda u xidhan oo xabsiyada ku jira markii laga hadlay ee warde kuwan inaga qisaasa waxay dhaha xasuuq bay noqonaysaa xasuuq eg falsafada faasidka shaydaan oo had iyo jeer gaalada soo qaylinayo waxay odhanayaan konton bay mar qura wada dileen labaatan bay dileen xasuuq bay sameeyeenba nimanku e waayahay de maxasuuq baynu sameeyen de hadda xagga dambe aynu ka xasuuqanahaye xejista idinkuna dadaa xukuntaan oo nabadgelyahaia dee la heli maayo kolkaa waa laisku wada casaynaya marka dhakadaa laisu wada casaynaya aayadda kale ilaahay wuxuu ihi walaa taqrabuu maalalyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina xoolaha agoonta hab fiican ugu dhowaataan mooyaane xataa yabluqa ashudda marka xoolaha agoontana ha u dhowaanina buu ilaha yidhi waa raqbadii iyo shahawaadkii bay ka mid tahay qofku inuu u buu jeceliyay markaasaa lagu yihi ha ku dhowaanin baa xoolaha agoontu agoonku waa ayo mar hadday kada ilaahay samafalkiisa iyo naxariistiisa iyo wanaagiisa ciddii ugu jiricsanayd ayaa si gaara loo xusoo layidhi u dadaala waa agoonta waa ilmo yar ama qof aan weli qaan gaadhinoo waalidkiisii dhintay wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaado nusuustu waxay sheegtaa rajayga ma sheegtee waa yatiim iyo faqiid iyo fatiin baa la ydha af carabiga waa agoon iyo raja iyo mid labadaba la odaya habarwaah aabbihii baa la sheegay aabbi wax sahlan maaha iminka waxaa baynu idhahnaa war malaa hooyadaaba daranba malaa rajaygaaba sii daran baynu idhaahnaa laakiin sida dhab tahay waxa weeye aabbala aantu inay ka darantahay hooye la-aanta waayo hooyadii waxay haysaa caruurtiiba haysaa ay ku howlanta aabbuhuna wixii ay ku noolaan lahaayeen ay wax ku baran lahaayeen ee mustaqbalkooda ay ku hagaajin lahaana asturi lahaabuu u keenaayo adduuna marka haddii aabbihii u nool yahay dee ruux kale oo hayso ah xanaanaysa waa la heli oo halkii hooye u gasho ilmihii sidii kaloo baahiyihii sidii kaloo dhanba asturan ila dowlad lagu alaynaya cid lagu tuurayaa toona ma jire laakiin haddii ilmihii waayo waxuu wax ku barto iyo waxuu cuno iyo waxuu biishado iyo meeluu galo iyo dharuu xidho hadduu waayo hooyadii sawtan la silcida darxumootayba idan arintaasina waa xasaas weeye xoolaha agoonta dadka gacanta ku haya ee hay-adaha samafalka iyo agoomaha waxooda gacanta ku haya ama dowladda xoolihii agoonta haysa ee qasnada dowladda ilaa agoonta waxbay ku leeyihin ama dadka xigtada ah ee xoolaha agoonta gacanta ku haya mid walba warkani uu ku jahaysanyi arrinkaasi uu ku jahaysanyi dowladdu xoolihii agoonta haysa kii hay-adda samafalka hayee agoonta waxoodiibuu hayaa kii kale ee xigtada u ahaa xoolahoodiibuu gacanta ku hayaa mood iyo noolba mid walbaba iska ilaali baa lagu maxaa loogu dhowaan karaa wixii iyaga dan u ahun ilaa bilatihi axsan adiga wixii dan ku ah maaha wixii cid kale dan u ana maaha waa wixii agoonka dan u ah ayuunbaa la eegayaa xaafadooda marka la joogo agoonka maxaa dan u ah xoolahooda marka la wadwado agoonka maxaa dan u ah halkaasaa laga tixraacaya su-aalo badan baa waxay nooga yimaadaan xoolo agoomeed baan gacanta ku hayaa dad martiyabaa ii yimaada qaar xigta abaa ii yimaada tolkaa wax ururiya sadaqaa la ururiyaa maxaan ka yeelnaa waxaad ka yeelaysaa agoonka maxaa ugu jira dee agoonka wixii wax ugu jiraan unbaa la eegayaa sidaa daraaddeed waxa wax la cuni kara agoonka oo wixiisa wax ka intifaacsan kara qofka ama u shaqeeya ama agoonka wax u qabta ama wax ku darsada qofkani agoonkii waxbuu ku darsaday wain tukhaarituuhum fa ikhwaanukum qur-aankaa sheegayo haddaa wax isku darsataan dhib ma lahabaa layi adna waxbaad keenaysaa waxoodii baa mar wax laga cunayaa marna kaagii wax laga cunayaa waad u shaqaysaa oo waxoodii baad ugu shaqaysaa ama ilmihiibu waxbaraa midkan guriga joogaa ruuxa dumarka ahee joogtaa caruurtii bay ee xanaanaysaayoo lagaga tagaayo oo way u shaqaysaa ayeeyadii way weheshanayaan dadkaa rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee ama awood ku kordhinaya agoonta ama aqoon ku kordhinaya ama waxoodii u ilaalinaya ugu shaqaynaya waxooda waxbay ka cuni karaa laakiin dad qaraabo ah oo aabbahood la joogay markuu noolaa oo aan reerka waxba ku tarin oo iskaga soo caraabaya subaxdiina ka kalahaya xoolaha waxba kama cuni karaa martaan waxba ku korin waa war cad wey waayo walaa taqrabuu maalal yatiim ilaa bilatihi axsan ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala dad badan baa u qari iyo u quusi iyo cidi kuma arkayso afka u buuxsada arrimaha xasaasiga ah waxaa ka mida ah wa awfu lkeyla walmiisaana bilqisti laa nukalifu nafsan ilaa wascaha waxa ilaahay halkan iyadana uu ina faray dadka waxooda inaynu u oofino markaynu ama wax miisaamayno ama wax galaandarayno galaanka iyo kafadda oo la nuqsaamiyo ummad dhan baa lagu rogayo qowmu shucayb loodhan jiray qowmu shucayb gaalnimana way sameeyeen damaacinimo kalena way ku dareen gaalnimadii oo ahayd kafadda iyo miisaanka ayay diiqdiiqi ay buusbuusi jireen ay balaayo ku dhajin jireen si halkaa wuxuu ka soo baxaa damaacinimadu foolxuma galaankiibaa kala badh wax lagu dhajinayaa madaamur baa lagu dhajiyey maxaabag baa lagu dhajiyey in yarunbaaba kasii joogtaba quruuruxii ku jiray miisaanka ayaa badh laga daadiyey waabuu fudud yahayba dad baa ku ceeshaya waa qof doonaya markuu wax soo miisanaya inuu soo dhammaystirto sida suuratulmudafiin ilaahay uu ku tilmaamay markuu dadka usii miisayana u shaxaadaya wax kasta waxaa jira sharcigeenna wax la yidhahdo qiyaas qiyaaska musaawiga ama awlawiga waxa iyo wixii la mid ah tale haddii la kafadda iyo miisaanka yaan wax lagu naaqusinin waxay sheegaysaa wixii tiradiisii ha naaqusinina waxaa la mida iyaduna tayadii tayadiina yaan la naaqusinin shayga tiradiisii sidaa loo diiday in la naaqusiyo tayadiina yaa la naaqusinin walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum buu lahay oo shaygu kamna wuu leey kayfna wuu leey ama tiruu leeyo tayuu leey tirada ha nuqsaaminin tayadana ha nuqsaaminin dad badan baa danaacinimadooda dawo soo iibinaya maalan kiimikadii buu ka yaraynayaa markaasuu dadkii daqiiq u keenaya ama nuurad buu indhaha u gelinaya si uga macaasho ka berigii buu la heshiinaya wuxuu leeyahy baashan wixii ay wax ku daweyn lahayd ay ku dili lahayd eh, bacteriyada iyo jaraahiinta iyo cudurka ayuu leeyahy iska yaree waxaa la kala iibsanaya intaasu ahaa bahashaba loogu xilanaya daqiiq maynaan doonayni iyo caana boodhee intii buu leeyahy ka yaree aniga intaasoo garaamuun iigu shu ma sidaasaa ah, waay haweenka qaar baad arkaysa ay ku qoran mubaacun fi suuqi soomaaliyi faqat waan arkay anugu de ku qorantay urdu ma fila mar lagu soo sameeyey inay sii socoteen kalama hubo waxaa lagu iibin karaa suuqa soomaalida oo keliya adduunyada suuqa soomaalida oo quro ayaa lagu iibin karaa maxay sheegaysaa taasi kuwaas waxba ka siqsiqayn oo liqaya ayay sheegaysaa wax cidiska cid ka joojisana aan lahayn haddii lagu iibiyo wadan kale ama wadankay kasoo soo baxday lagu iibiyo qofkaa waa la xidhaya waanu kuugu qornay maxaad uga soo tallawaday baa laleeyahay dadka qaarkood baa waxay iibiyaan cunno dhacday ayay backdate ku samaynayaan oo taariikhdii loo cusboonaysiinaya alaa yadunnu ulaaika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin kuwaasi miyaanay aaminsanayn inay ilaahay aakhiro is hortaagayaan buu lahay qofka ummadiisii raashin dhacay u keenay ama dawo dhacday u keenay ama sidaa cudurka ugu soo waaridaya ay kansarka ka qaadayaan kansar kansarka la qaadayo waxa u badani waa taa dadkeeni kansarkii baa ku batay waa dawo dhacday iyo cunno dhacday iyo bariis baca laga dhigay bal ka waran bariis baca laga soo sameeyey yaa jaynu waa inkaarqabe musiibo wey bariis dhanoo xabad bariisaad u haysataa adugu oada isleedahay iliga aad saarti markii la kala furfurayna bacwu noqdayba dee ninka labaad saddex boqol oo midhoo bacaa liqay sababtaa uurtiiba way dhaansan tahay marka akhlaaqiyaadka iyo turaalaha iyo naxariista wanaagsan kuma jirta waxaas akhlaaq wanaagsan maaha naxariis maaha waxaana hubaalah qofka inay caafimaadkiisa ka muuqanayso oy caruurtiisa ka muuqanayso intaan aakhiraba la gaadhin cuquba adduunyu ilaahay usoo dadejinaya marka ilaahay iska ega ummadda ha iska egi iimaanka dhabta ah waxa wey inaad isha ilaahay un iska eegto oo tiraasoo ilaahay kuma arkayo dadkao dhame haddaanay dowladda ku arkayn oon boolisku ku arkayn oon kuwa quality controlka ee shayga jeegareeyaa ku arkaynin sow ilaahay kuma arkayo markaad waxaan walaaqaysa halkaa ilaa aada gaadho haddaad halkaa gaadhi weydo cidhib go-ayso wax walba iska ilaali ilaahay un iska ilaali subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu kuleeyahy anigu ku kalifi maayo wixii aad kari weydo marba adigoo wax miisaamaya ama wax miisaya wax sira weydaartaan aanad ogeyn adugu dee lagu qaban maayo ila waad qaldantae waxaa la mida makiilaadkii waxaa la mida eh, masaaxaadkii wixii la mitirinayay iyo wixii la cabirayay iyo kilomitirkii iyo tallaabadii iyo fuurkii iyo sentimitirkii iyo waxaasina haddii dadka wax la ysku ogaya in la naaqusiiyo maaha waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa dardaaranaday ka midsi marka aa hadal odhanaysaan cadaaladda ilaaliya waba inta laynaga laayahay dadka intooda badan laga laayay walow kaana daa qurba qofkaad hadalka ku odhanaysaa xigtaba ha ahaado hadda afkaaga afkaaga ilaali oo haddaad dhinac u eexanaysa dhinacaaga weexo oo ka aa is-xigtaan haddaad markhaati furayso oo markhaatigaasi isaga cuskanaya markhaatiga ku fur hadduu kuhaa markhaati beena ii furna ha u furin haddii cadowgii a ishayseen uu markhaatiga xaq u leeyahay markhaatiga u fur hadduu gar u leeyahay waxaa u garow waidaa qultum facdiluu war weyn weeye kelmaddaadu ha miisaanaato ha noqonin qof dhacdhacayoo dhataqla ah oo dhan walba isaga rida waxaa hebel alla dilo marka hore u khaldanaa muslinku waa iska gerifgeriflaya falastiiniintaa xunxuna yuhuudda la murmaya iyagoon itaan lahayn alla laayo ayuu iska odhanaya reer hebel soomaa kow ha laga dhigo intaasoo dhan way kuu qorantay liiska aakhiro go-aan baad riday go-aankaa waad u ciqaabantay waa kelmad naarta salka kuu dhigi karta dadka ha iska taageeri hadalkaaguna yuu iska dhicdhicin hadalkani waa waranaad riddo kugu soo noqon doonaa miisaan waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku kelmad buu odhanaya maa yulqii lahaa baalan yahwi bihaa fi naari sabciina khariifa kelmad buu qofku iska odhanayaa aanu wax miisaano u yeelayn oo wax macnaa inay leedahay aanu u arkaynin oo maalinta qiyaamaha toddobaatan sannadood ugu sii dhacayaa naarta afkiina ilaashada oo afkeennu ha noqdo mid aynu nin way ka hadlaayeen dadkiio waxay yidhahaan nin weynoo kelmadi ka dhacday maxay yidhaaheen ama hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday sax bay ahayd laakiin kumaynu dhaqmin dee waynaga wada dhacday qolofti mid waliba uu ridayaa uu iska taqlaynaya uu iska dhanku doona u ridaya waan kaftamayay buu kuleeyay iyagama rabaa inay dacayad bahayd buu kuleeyay waidaa qultum facdiluu hadduu cadow yahay markhaatiga ufur hadduu walaalkaa yahay markhaatiga kufur hadduu inankaaga yahay markhaatiga kufur marka arrintaasina arrin aada u weyn weyn waxay la xidhiidha xagga taageeridda yaa la taageeraya dadka qaarkood baa ceeb u arka cidday ama saaxiib yihiin ama isku reer yihiin ama shuraako yihiin ama xisbi eh, ay isku yihiin hadal ka soo horjeeda inuu ku yeedhiyu ku dhawaaqo ceeb bee u arkaa laakiin ceebta ilaahay agtiisa ayaa ka weyn ceebta cid kaleba dadkuna had iyo jeer markaad runta sheegto way kugu qadariyaan uguma nacaana way kugu qadarinayaan qowl buu leeyaba mowqif buu leeya waa lagu talageli karaa bay ku odhanayaan hebel soomaalidu waxay yidhaahdeen ninaad markhaati beena u furtay kaana muraadsay waxaa tahayna ogaa halkaale markhaatigan beenta ii saa tiri waayeyna mari waad isqadinto markhaatigii baad u furtay haa wuu kugu maxafsaday oo wuu kugu guuray horta laakiin waxaad tahayna wuu ogaaday bay kuleeyihiinoo goordho marka lagu faallaynayo wuxuu leeyay hebel soo maaha waxba u diran mayno anigu mar markhaatiga beena ii furay imikaynu waxu diranayna isaga halkaa iska dhiga haddaad maalintaa diiddaad tidha adeer ilaahay baan ka cabsanayaae arrinkaasi wax jira maaha loo yarna kuu noqon maayo markhaati beenana kuu furi maayo dadka ilaahayna waad ka khaldan tahay waxaana xaq uma lihid dadka ka fadhiisa adeer ood iskaba tagtaba ninkaasi haadaa rajul nin jiro weeyaan buu leeyahay maalintii caynka ahayd aniga wii diiday markaa iska ilaaliya dadkana isleedin iska dhisa waa kuwa idinku daranbe ilaahay un iska dhisa waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa waxyaabuu ilaahayna faray inoo dardaarmay waxaa ka mida waa bicahdi illaahi awfu ilaahay cahdigiisana fuliya ballankaynu ilaahay la gallay waa cahdigiisa ballanka inagu dhexdeenna aynu gallayno waa ilaahay cahdigiisi marka had iyo jeer ballan iyo cahdi laga waayo dadka iimaan iyo ammaanana toona ma laha waaya cahdigii halkuu maraya iyo ballankii ballankii iyo cahdigii wuxuu noqday sallaan lagu gaadho kursiga ama maslaxadda lagu gaadho ama maanta wax ku soo yaro oodmi lahaa uu kaga fakado beri aynoo ahaad waxaasaynu yeeli waxaasaan la qaaday waxaa anaa bixinaya waxaasi sidaa weeye qofkiiba qowl male ballanna maleh kii ilaahayna uu jabiyey kii ummaddana uu jabiyey shaksiyad ma laha laguma talageli karo daalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun dardaaranada waxaa ka mid a walaa taqrabuu maala ha maxaa igu xiga waana hada siraaطii mustaqiima fatabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili waxaa ilaahay uu kusoo gebagabeeyey manhajkan islaamka raacidiisa waxaa la soo sheegoo dhan waxaa kuu koobi karaa diintood ku toosnaata un waxaas ilaahay rasuulkaa yidhi facala ara'si waalcayn kol hadduu qur-aankiiyo xadiidku sheegay aqbalay kama doodi karo ma caaridi karo hadal hebel kama horu marin karo ilaahay baa idho qur nebi maxamed baa sheegay sooma xadiiskuna uu sugan yahay aqbalay laakiin waay haddaad tidhaahdo waay waaydaa iminka badane qaar badanoo mutacalimiin iska dhigaya oo suuri noo soo gashanaya taybaa wuxuu ku le muxuu caynkaa u yidhi ilaahay dadka wuu ka gardaraa dee markuu caynkaa yeelay nebigu horta waay muxuu caynkaa u yidhi aayaddu maxay sidan u tidhi dee kol hadduu halkaaba marayaba addoonnimadiibuu ka tallaabsaday addoonnimada waxa weeyaan markuu ilaahay kuhaa waxaa yeele inaad waayahay tidhaahdo haddii waayahay lagaa waayay waay tidhaahdo waayahaydii unbaad waay ku bedeshay waayd waa english waa ayana waa af soomaali maruxaya waxaa yeel oo waayo ayo maxaan u samaynayaa haddaad halkaabaa taagantay addoon mahida ogow ilaahay baad isku dherarisay marka waynaynu ka ilaalinaynaa waxyiga waay lagama horgeeyo waayi lagama horgeeyo waxyiga waxyiga waxa weeyaan aqbalay labayk allaahuma labayk sooma nidhaahno xajka ilaahay aqbalay oo waan ku celiyay oo waan aqbalay oo waan aqbalay wey ilaahayow marka waayo maxaan u yeelayaa iyo maxaa sidaa aayaddaas u tidhi iyo maxay saa u noqon weydayba haddaad aragtu caqli isticmaalayo wuu ka dhacay sallaankiibuu ka sii dhacay allaha soo celiye markaa shan jeer imise jeer baynu faatixada akrinaa faralkaynu ku akrina sunnadaynu ku akrinaa ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calay ilaahw dadkaad u barwaaqayso ilaahw jidkoodana mari oo iyaguna waa kuwee waman yudci illaaha warasuula fa maca aladiina ancama allahu calayhi min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai waasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa dad ilaahay u nicmeeyo nebiyadii shuhadadii dadkii runta badnaa kuwaas wey saalixiin kuwaasaynu ilaahay baryaynaa jidkooda islaamnimada inuu ina mariyo waxaynu ka feejigannahay kuwa maanta calanka adduunyada u sidee xagga waalida u wado hayri almaqduubi calayhim wala daaliina yuhuudda iyo kiristanka iyo isxambaarka shaydaanka kuwaa ilaahay jidkooda hana marinin baynland marka manhajka islaamka inaad raacdo ood ku toosnaato taasina waxa weeye wixii hore oo dhan bay kuu koobaysa haddaad dib ugu noqoto saddexda aayadood midibo waxbay kuu sheegaysaa saddexda aayadood lacallakum tattaquun lacallakum tacqiluun lacallakum tadakaruun lacallakum tattaquun soo maaha saddex faasilo daylku mudayalku xidhiir le la yidhaahdo usuul usuulu tafsiirka culimmada ka warrama dayl iyo mudayal kole calaaqay leeyihiin ugu horaysa waxa weeyaan marka hore waxaa laga maarmaana ah lacallakum tacqiluun caqli baa dadka laga sugayaa inay cilmigii iyo caqligiisu adeegsadaan lacallakum tadakaruun kadibna ay waantoobaan lacallakum tattaquun kadibna ilaahay ay ka cabsadaan saddexdii aayadood gebagabadoodii markii miiddii la isku soo gororiyey waxa weeyaan caqli iyo waantow labadaasoo loo eh, marka la isu geeyo waxay dhalayaan cabsi ilaahay intaasaa lagaga gudbi karaa caqabadda adduunyada cadaabkana lagaga badbaadi karaa haddaad caqlina yeelan weydo cilmina yeelan weydo cabsina yeelan weydana sidaad waalidan adduunyada ugu jirtaa kii dambena ayaa tii aakhirana ay ku biiraysaa cadaabkii dambe waxba ma hadhin alwasaaya alcashara fii aakhiri hadihi suura fiiha alinqaadu waannajaa badbaadada insaankuba intanay ku jirta walcasri ina insaana lafii khusrin khasaari bay intaasuu kaga badbaadayaa marka waxaad aragtay akhlaaqiyaadkii quruxda badnaa iyo xidhiidhkii ilaahay sidii loo wanaajin lahaa iyo xidhiidhkii ummadda sidii loo wanaajin lahaa iyo xidhiidhkii ehelka sida loo wanaajin lahaa maxaa soo hadhay waa xidhiidhkii ilaahay waa kow waa xidhiidhkii ehelkaaga waa xidhiidhkii ummadda islaamka waa xidhiidhkii ummadda caalamka oo dhan ila walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu baa ku jirta xidhiirkii ilaahay baad wanaajisay kii waalidkana waad wanaajisay kii ehelkana waad wanaajisay kii islaamkana waad wanaajisay muslimiinta kii adduunyadao dhanna waad wanaajisay markaasaa waxaad ku sugan tahay fi salaami alakhdar nabadgelyada cagaaran markaasaad helaysa marka waxay yidhahaan asalaam alakhdar nabadgelyo cagaaran baa aanu annagu haynaa bay nabadgelyo cagaaran ma hayaana waa taa markaasay ku jirtaa idan waxaynu uga jeednaa uun aayaadka waxaynu u sharaxnay inagoo ku soo jeedinayna waaqiceenna soo maaha aayadaha haddaynu casrigii maka la akrino xaggaa aynu u jeedinno inagu bilaa qur-aan baynu noqonayna laakiin waxyiga waa in lagu soo jeediyaa nolosheenna iyo nolosha casriga si uu u noqdo qur-aan nooloo adiga kula hadlayo oo aada odhan karto show aayadduba anay sheegaysa show aayadduba waxaan iminka aan arkay bay sheegaysa markaasuu qur-aanku macno samaynaya ku dhadhamaya laakiin haddii casrigii lagu wada xawilo maka waxaa laga yaabaa ina dadku idhaha dee kan annagaba nooma jeeda carabtii buu ujeedaa reer makaa lala hadlaya deedna dadku ay isdhaafiyaanoo dhankay doonaan ay u ridaan haadaa maa aquuluhu waastaqfiru allah wixii sawaabi waa ilaahay xaggiisa wixii gafina waa minii waa min ashaytaan waastaqfiru allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جزاه الله خير الجزاء aada buu mahadsan yahay sheekhu kelmaddaa qayimka ah uuna siiyey saa'ilka koowaad waxa uu leeyahay sheekh siyaasadda iyo diintu ma isgeli karaan saa labaadna waxa uu leeyahay khudbadda jimcaha marka uu dhammeeyo imaamku khudbadda aamiin ma odhan karaa su-aasha saddexaad maxay diintu ka qabtaa kala dheeraynta timaha su-aasha afraad dijaal cawar ma jinba ma shaydaanba ma bini aadanba saa'ilka waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay wiil muruqmaal ah waxaan waxaan shaqeeyo amba xoolahaan shaqeeyo marka laba loo qaybiyo qayb ayaan helaa qaybta kalena nin kale ayaa afka iskaga dhigta waay su-aasha kusii xigtaa salaadii duhur hadday hurda igaga tagto oo aan gaadho wakhtigii salaada casar tee baan horraysiinayaa haddii ninku xaaskiisa uu ku idhaahdo waad iga furan tahay iyadoo uur leh ma furmaysaa xoolaha magaalada lagu dhaqo markay dadka dhibaan amba dadka ay wax ka cunaan magaalada ma laga saari karaa sharaexadu maxay ka qabtaa su-aasha ku xigta khudbadda jimcaha marka nebiga lagu saliyo ee imaamku uu ku saliyo sala allahu calayhi wasalam anna ma ku saliyi karaa su-aasha kusii xigta labada khudbadood dhexdooda istikfaar ma akhriyi karaa waxaa kaloo su-aasha kusii xigta ay tahay cashuurta dowladdu ay qaadda ee kastamka haddii aan xoolahayga wax ka mid a ah cashuurtii aan dhaafiyo oo dowladda kala baxsado shareecadu maxay ka qabtaa waxaynu isu raacraacanay si aynu dee waktiga uga faa'iidaysanno saacadiiyo lix mirir baynu wadnay muxaadarada marka kelmadaha waan soo koobaynaa diintiiyo siyaasaddu ma kala baxayaan addiinu huwa siyaasa siyaasaddu waa hogaamin diintuna waa tii dadkaba hogaaminaysa marka nolosha ummadduba waa diinta diinta oo la raaco weeye siyaas siyaasaddu waa hogaamin marka hogaamin saxanna way noqon kartaa hogaamin khaldanna way noqon kartaa diiddii wax lagu hogaaminaya waa hogaamin saxan hadday dadku bilaadiin noqdaan oo idhahdaan waxaanu dadka hogaaminaynaa iyadoon diini jirinna waa hogaamin khaldan kaanat ambiyaau banuu israa'iil tasuusuhum nebi maxamed wuxuu leeyahay nebiyadii reer banuu israa'iil ummadda ayay hogaamin jireen diin bay ku hogaaminayeen marka siyaasadda shareecadda iyo siyaasadda gaaladuna waxay ku kala duwan yihin gaaladu waxay leeyihiin siyaasad waa inayd bilaadiin noqota shareecadduna waxay leeyihiin siyaasaddu waa inay diin ku socotaa marka innagu dad muslimiina baynu nahay iyaga lama mid ihin siyaasaddeenna waxa saxaysa oo hagaajinaysa diinta islaamka waxaa la yidhaahdaa waa kitaabun yaxmi wa sayfun yahdi waa kitaab ilaalinaya waa kitaab hagaya ummadda oo diintiya iyo seeftii dowladnimada oo ilaalinaysa diinta aamiin waa la odhan karaa khudbadda jimcaha dhexdeeda nebigana waa lagu salligi karaa calayhi salaatu wasalaam iyadoo qofku aanu kor u qaadayn si aanu dadka u tashuushinin culimadu saasay u badan yihin baalka la yidhaahdo qoordiidka ama dhanxiirka ama jeega waa xaaraan naha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqazac nebigu wuxuu xaaraantinimeye waxaa la yidhaha qoordiidka waa yaryarkeeniyo caqligii baa laga xaday suriqa minhum alcuquul waxaa ka ka daran alaabta in lanaga xado iyo dahabkiiyo lacagta waxa ka daran in caqliga la xado qof dhanoo halkan kula jooga haddii caqligiisu xadan yahay ama uu xawilan yahay alaabta ka daran alaabtaadu xadaya aduu ku xadaya dhan walba wuu ku jaanjaaminaya markaa waa caqligii oo laga xaday une caruurta si wanaagsan ha loogu sheego waxaan inaanu saxayn diinta ku xun yahay dhaqanka ku xun yahay foolxuma yahay dajaal cawar waa nin yahuudiya ah yuhuudda xagga waqooyiga ayuu ka soo bixi doonaa balaayooyinka yuhuudday ka mid tahay waa bani aadam waana yuhuudda waqooyiga ku nool idan calaamadihiisana nebigaas sii sheegay ilaahayna waa laga magangalaya waana laga diyaar garoodaya waan shaqeeyaa nin baa mashqaadayda barh qaata dee muxuu ku qaataa haddii markaa uu kaa xoogayo isaga way u darantay adigu dee aakhiray kuusii taallaa haddaad heshiis la gasay oo maslaxad kale jirta oo wax kala iibsateenna dee waa inaad caddaysood iftiimiso haddaad siisay waa sax hadduu ku boobayna dee way kuusii meel taallaa hadday wax kale tahayna waad caddayn duhurkii iyo casarku haddii duhurkii kaa tego duhurkii aada soo qallaynayso waktigii casarka duhurkaad horraysiinaysa kadibna casarkaad ku xigsiinaysa laakiin haddaad u timaaddo jamaciiyo tukanaya casarkii tukanaya jamacaad iskala tukan kadibna duhurkii baad qallayn doonta ruuxa dumar ee uur lihi ma furantaa way furmaysaa wowlaatu laxmaali ajalhuna an yadacna xamlahun ilaahay baa tilmaamay dumarka uurkali marka la furo sida u ciddo tirsanayaan inay tahay inay umulaan marka aayadda waxay sheegaysaa gabadhii la furay iyada uur leh inay furmayso xoolahan ku nool beledka dhib badan baa ka jira dad baa kusii daynaya un riyahooda iyo digaagooda iyo lo-dooda magaalada kolkaasay kan xoolaha ka cunayaan kanna dhirtay ka cunayaan kan kale way dhibayaan kan way jiidhayaan oo kan way ku xaarayaan waa jaarkii oo la dhibay wey sidaa laguma ceesho xoolana laguma dhaqmo waxyaabahay jaarku isku laayaanna waa ka mid digaagga ka nagu sameeyey riyahaagiibaa ka nagu sameeyey beertiibay naga cunayaan xaafado dhan baa isdilayaan ka xoolaha waa in ama meel lagu xidhaayo halkaa lagu calfiyaa ama banaanka la geeya iyagiina dhib baa ugu jira baca miidhan bay liqayaan soo maa xaarkii bay cunayaan oo jallaalay noqonaysaa oo cadkeedi caaneediiba xaaraan bay noqonaya marka muslimka lama dhibo waxa ugu waa waxaa xuquuqdan aynu goorta dhawta kasoo hadlayna xaqii jaarkaa ka mid a ah. xaqii magaalada ka mid a ah. marka xoolahana waa in xaqooda la siiyo dadkana waa in xaqooda la siiyo waa in lagu dhaqaa debadda oo dhibkooda laga ilaaliya bulshada dowladduna waa inay tallaabo ka qaadaa qofkaasi haddii uu dee dadka sidaasoo kale u dhibo khudbadda dhexdeeda waynu soo sheegnay saddex arrimood aamiinta iyo salliga nebiga waynu soo sheegnay laakiin istikfaar lama wadi karayo hadal hadal ma dheera markuu qofku mimbarkaa fuuluu khudbadda imaamku akhriyaya qofku ha dhegaystay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waman laqaa falaa jumcata lah hadduu wax kale ku dhacana wuxuu qofku maaragta ku dhacay dembi oo qofku waa inuu soo jeedaa khudbadda dhagaystaa ka faa'iidaystaa wacdiga uu saameeyaa halkana mid baa kusoo qoray cashuurta ma la baxsadaa dee mahaa baan idhaahdaa dowladdaa doonaysaa in aniga i xidho <laughs> waaya ka soco saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa xukunka tuugada waxa uu sii raaciyey sheekh berigii aan yaraa masaajidda ayaan kabaha ka xadi jiray hadda markii aan weynaaday sideen uga toobad keeni karaa se dadkii aan ka xaday kabaha ma garanayo maxaan sameeyaa ka ku xigaa waxaa weeye qofka imaamka ah ee salaada tukinaya maxaa shuruuday looga baahan yahay hadday tahay xagga labiska waxaa kaloo saa'ilkani uu leeyahay lacagta aan wax ku cashuuro waxaan ku sii qaataa kaash oo aan kusii amaahdaa hadhowna dollar ayaan ku bixiyaa iyadana ma ribaa soo gelaysa sodogay aabba ma odhan karaa waxaa iga tagtay bay tidhi gabadh baa soo qortaan filayaa ramadaan markii dambena waxay igu soo hagaagtay ramadaan kale maxaan sameeyaa iyadana sheekh ka waran riwaayadaha af soomaaliga ma dhagaysan karaa su-aashan waxay leedahay waxaan ahay gabadh waxaan isku muday irbadda dhalmada kala fogaysa kadibna xaydkii caadadii ayay iga khalkhalisay iyadana taa ka waran salaada miyaan ku xidhan karaa qof ahlu bidaca waxa uu leeyahay sheekh ka waran akhriska falsafadda waxaa kaloo yidhi saa'ilkani bangiyadu gaadiidka ay bixiyaan ee muraabaxada iyadana ay ku bixiyaan isagoo aan qofkii aan soo eegin amba ay siiyaan iyadana xukunkeegu maxay tahay waxaa kaloo saa iilkani uu leeyahay waa maxay xukunka wada noolaashaha diimaha tacaayush aladyaan salaada ducada ka dambaysa jamac ma lagu ducaysan karaa oo imaamkii dadka jamac ma ugu ducayn karaa inteeda badani way ku dhinac maraysaa iyadoo la diidaynin su-aasha laakiin waxaa la leeyahay mar walbaa waxaa kaa fududaynaya su-aasha inaad cilmiga sharcigaa barata iyo diinta waxbaan xadi jiray waanaan ka toobad keenay haddaad garanayso dadkii aada wax ka xadee u celi towbadda waxaa ka mid a ah inaad dadka xaqooda u celiso haddaanad garanaynina aad sadaqa u bixi intaasoo kabood baad xaday soo maaha <laughs> intaasoo lacagoo sadaqaahum bix ilaahay ou kuwi aan ka xaday ka sawaabidhe gaarsii shuruudda imaamka xagga libaaska ama dharka wax shuruudoo kale ma jiro ee dee dharkii waa inuu yahay dhar si fiican u asturaya uun oo qofka cawradiisii aan muujinaynin hadduuina ina tukiyo mid yaroo dee michael jackson shabahaya dabada baneeyey halkaa kala jeexi u ka surwaalkii iyo shaarkii kala kacinta isagay ka burtayba mar hadday ka burtayna dee ku xidhan maysa markaa qofku waxa fiican hadduu dadka tukinaya weliba inuu gashado dharkii masaajidka iyo cibaadada inuu gashado oo de hadduu surwaal yar iyo garan yaroo jir ku la yimaado dhakadana fayda waxaa ka fiican inuu haybadii imaamka leeyahay oo madaxii wax saaro cumaamadii oo qamiiskii oo dee qof gaashaaman uu yahay oo dadka indhahoodii iyo iimaankooda dee buuxin kara haddii kale waxaynu ohanayna kan dhan inooga riix mid baaba geli mixraabka markaa kale adigu almuhim waa inuu cawradiistu asturanta dolaarka iyo shilinka haddii la isku sarifayo waa in markaa la kala qaato sarifku dee cilmi badan buu u baahan yahay iska walaaqo iska waduun maaha labada lacagayo hadday kala duwanoo dollar iyo shilin ay yihiin waa in markaa la kala qaato waa la kala badin karaa dee saynu ognahay laakiin yaan la isku yeelan haddii tan electroniga hadda la isticmaalo ay tahay esaadka iyo iiga iyo waxyaabaha waa in markuu kuusoo diray aadna aada u dirtaa waan lala kala dhaqaaqo si caama intaasumaynu sheegi karayna aabba sodonka aabba ma odhan karaa haa waad odhan karta litaraxum naxariis daraaddeedii litawqiir baan leeyahy adigoo weynaynaya isaguna isagoo kuu naxariisanaya aabba uu ku odhan karaa kuma abtirsanaysi dee miyaad ku abtirsanaysa markay abtirsimo tahay unbaa aabba la diiday qof aan ku dhalin inaad ku abtirsatood aabba tidhaahduunbaa dembiya eh. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam anas ibnu maalik aabba buu lahaa manu dhalin dee waa daliil rabadaan anigoon qallaynin baa qallihii ayaa rabadaantii kale isoo gashay rabadaan tan ku soo gashay iska soon kadibna qallihii wax raashinana laguma leh inkastoo culimmada qaarkood raashin sheegeen in lagu darayo daliil ma leh riwaayadda ma dhagaysan karaa wacyigelin wacyigelinunbuu uga jeedaa baa laga yaabaa qofkaas riwaayadaha filimada waxyaabaha khaliica ah waa kuwaynu iminka kasoo hadlaynay ee akhlaaqiyaadka kasoo horjeeda qoysas dhammi hadda waxay ku burbureen caruur badanna guriga ka saaray oo aafeeyey riwaayadaha iyo filimada tifiyadiiyo laga daawanayo social mediaha waxaan la idhaha wax lagu baahiyo inan iyo inan yaroo curdinahoo isdhunkanaya oo isa salaaxaya labadii kalena waa kaa qurunkii ku kacay iyaguna kala sinaysteen dembigaa yaala kii sii daayay filimkii la sii daynayay ee tiifiyada qaarkood qaar baanu kun warma ka daysaan waar waxaan ummaddiina sunaynina ka daaya nin mas-uulka ah tiifiyada mid ka mid a ah oo iska leh saa wuxuu kule intaasabaanu sheekhow dadka ku haynaa hadday intaa naga waayan way iska tegayaan aduguna markaaga muxaadarada ka sii daa iyaguna markooday ridanayaan buu kuleeyahay waa nin la garanayo oo tiifiyada raggale ka mid a waxaan ku uhi kelmadaasunbaa aakhiro lagu odhan ku celi anigu wixii aan la roorayay kugu reebay waa inaan xaqa kuu sheegayo macruufka munkarkana kuu diido adigana intaasunbu jees jeeska aad ku jawaabtuunbu ilahay aakhiro ku odhan doona ka jawaab halkaa hainoo taallo marka qoysas badan baa waxay ku burbureen filimkii baan soo daawanayna anuma filim baan kuu diray ciyaalkii iyo kaaga tegaan ku idhi habeen walba anigoo maqan baad iman ayaan adigoo maqan baan imanaya waa sidee may xaafadan aan kasoo daawanayo filim baa la yeela socday musalsala abaan kuu dhiibay buui dalqadee magaalayso markaa waxaani waxa weeye waxyaabaha kharaabinaya de wataynu kasoo hadlayno shahaamadiiy raganimaday kasoo horjeedaan taranka iyo irbadda in la qaadan karo dhalmada kala fogeynaysa haddii hooyadu dee cudur qabto ama ay daciiftay oo ay u baahatay in loo yaro kala durkiyo dhalmada yajuusu tandiimu la tacqiim way bannaan tahay nidaamintu in la yaro kala durkiyo dhalmadii laakiin aan la goynin oo la joojinin dhalmadii in la joojiya waa xaaraan laakiin waa la yaro kala durkin karaa haddii baahidaasi timi daraaddeed haddii ay laakiin keeni karaysa darar oo dhakhtarkaa qiimeynayo haddii dhibaato weyn ay keenayso dee labada dhibaato waa la isu qiyaasayaa markaa hadduu xaydkii khalkhalayo dhiiggii kugu badanayo kole dhakhtarku wasiilo kalu samaynaya wadooyin kalu maraya marka dhakhtarkii dumarka waa in lala kaashado arrimahaas laakiin xukunku si guud waxa weeye nidaamintu way bannaan tahay joojintu waa xaaraan qofka ahlubidaca ma lagu daba tukanaya bidcadu waa mufasiqa iyo mukafira haddii qofkani qof muslimoon gaaloobin uu yahay qof kastoo muslim waa lagu daba tukan karaa oo macsiya iyo gaf samaynaya haddii bidcadiisu ay mukafiro tahay oo markaa uu ku gaaloobayo laguma daba tukanayo waxaase macruuf oo culimadu isla waafaqsan yihiin haddii qof sunnaha ku wanaagsan oo sunniyey oo si fiican eh, dadka u tukinaya uu joogo masaajidkan kaa kalena bidcoole uu joogo masaajidka qofka sunnada ku dadaalaya ayaa fadli badan falsafadda ma la akhrii karaa maya cilmigu waxa weeye cilmi dhibaato leh iyo cilmi dheef leh cilmiga sixirka iyo cilmiga falsafadda iyo min alculuumi daara waxay ka mid yihiin culuumta dhibaatada lay ka mid yihiin marka falsafada casrigan dayar badan intay ariyaan akhriyaan akhriyaan marka dambe xagganba ilaahayba uu kasoo horjeesanayo mulxid uu isu rogayo oo waydii aynu sheegayna uu ku dambaynayo iyo maxaa loo yeelay maxaa loo yeelay maxaa loo yeelay hadhowta caqligiisa uu ka horraysiinaya naska waxyaabaha waxa keena falsafada da aada u akhriyaan marka waxyiga iyo diinta ayaa ayaa ay tahay in la akriya falsafada waa xaaraan in la akriyaa bay culimadu cilmiga sixirka oo kale lamidta oo cilmi waa saddex qaybood cilmun mamduuxun bikulli xaalin cilmi mar walba ammaan leh waa qur-aanka iyo xadiidka iyo intii u adeegaysa wa cilmun madmuumun bikulli xaalin iyo cilmi mar walba eed leh isaga iyo ka baranaya waa cilmiga sixirka iyo falsafadda iyo cilmun madmuumun bixaalin wa mamduuxun biukhraa cilmi marna ammaan leh marna eed leh waa cilmiga maadiga la baranayo cilmigana adduunyada wax lagu cununa soomaad arag handasada iyo beeraha iyo caafimaadka waxaa la baranayo haddii aad diintaada iska wadato ood cibaadaysanayso ood kana ummadda ugu adeegaysa adigiyo isaguba ammaan baa leedahy adigu ammaan baad ku leedahy haddii laakiin cilmigaasi uu ilaahay kaa hor keenoo aakhire aad ku ilowdo oo cibaadadii aad ku ilowdo waa xaaraan barashadiisa iyo wadwadkiisa xukunka muraabaxada muraabaxada sharci ahaan waa bannaanta intuu baanku wax soo iibsada inuu macaashu adiga kaasi iibiyo waa bacadlahan oo kale dee bacadlu intuu alaab kuu soo iibiyo wuu kaasi iibin karaa laakiin aadaabtii iibka in la maraa unbaa muhiima waa inuu isagu soo iibsado kadibna kaasi iibiyo intii uu soo guddoontay kadib adiga iyo qofka uu ka soo iibsanayaana waa inaydaan wada hadal heshiis wada gaadhin wixii la kala wareegin hadhowta marka baanku ku iibiyana aanad kii hore ka iibinin aadaabtaasunbaa shardiya laakiin muraabaxadu wax bannaan weeye xukmu tacaayush aladyaan diimaha in la wada noolaysiiyo oo la yidhaahdo diimuhu ismaba khilaafsanaa diinta muslimka diinta yuhuudda diinta nasaarada waa iska oray intuba oo waxa weeyaan maba iskhilaafsanee qaar mutadarifiin ahoo irhaabiyiin baa iska horgeynaya falsafad noocaasa ah hadda jirto oo la odhanaya dabeetana sheekhii duubka lahaana waa kane muslimka ka socday kii koofiyadda yaraa yahuudigiina waa kan kii macatabka lahaana waa kan waar dee isu isu jiibiya unoo dee waa idinka ah taasi waxa weeye wax lagu baabi'inaya diinta islaamka saxnimadeeda diinta islaamku waa diinta keliya xaqa liyudhirahu cala diini kulli diimaha kaleo dhan tanaa ka sarreysa oo xukuntay waa muhayminan calay waanay nasakday waa diin xaqa hoo suganoo sida ilaahay kaga timi ah diimaha kaloo dhamina waa intee laga jaray oo intee lagu kordhiyey oo intee la bedelay oo intee gacmaha lagu qoray marka xaq iyo baail lama simi karo walaa talbisu lxaqa bilbaail xaq iyo baailkiioo la isku lifaaqayo weyo la leeyahay isla qaado waa isku mide marka casrigan waxyaabaha gaaladu ay dadka ku nacaseeyaan bay ka mid tahay wax isbarbar dhici kara maaha waa xaq iyo baail diinta islaamkuna waa tala raacayo kuwa kalena waa ta laga teg kuwa laga tegayo la diidanya ummadaba looga digayo ducada bacda salaad nabiga kamay soo aroorin calayhi salaatu wasalaam qofku gaar buu isaga ducaysan karaa laakiin tan dadku ay kusoo eegayaan ilaa dareeriso oo dabeetana alfaatixa aad kusoo gabagabayso <laughs> may jirin waqtigii nabiga nin masriyabaa beri halkan nooga yima bacadiibuu ka mid ahaayo markuu tukiyaa unbay dadku soo eegaan wayba kici waayeenba markii dambuu ninbuu buu waraysto maxay la kici waayeen bu ducay kaa sugayaan buuri markaa cishadii dambe u fikirayoo markay xoogaa sugaan unbuu idhahdaa alfaatixa way kala dhaqaajiyaan <laughs> marka waxba waktigii nebiga may jirin ducasaa la ysugu soo fadhiisto oo laga sugi jiray rasuulka salaadana nebigu wuxuui salluu kamaa ra'aytumuni usallii war sidaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada isagoo sidaa u tukanayana maynaan arag wixii aynaa nabiga ka arag haddaynu samaynana aakhira ilaahay wuu inagu qabsanayaa ninkan nebiga raacaana wuu xil baxayaa ka khilaafaana waa la haystaa idan markaa cibaadada waxaynu ku egaanaynaa intuu nebi maxamed inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam taasina kuma jirin wahadaa maa aquulu wa astaqfirula dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf cibaadadeenna mid maqbuulo allaha ka dhigo camalkeennana mid ilaahay aqbalaha ka dhigo cibaadadeennan mid sawaabo allaha ka dhigo kuwa cilmiga barto oo caqiido wanaagsan iyo cibaado wanaagsan yeeshana allah inaga dhigo cadaabkana allah inaga badbaadiyo jannadana allah inagu soo ururiyo muslinku meelay joogaanba nasrigiisa allaha siiyo cisigiisa allaha siiyo ciqaabka saaranna allaha ka dulqaado cadowgoodana allaha jediy qulubtoodana allaha isu jeediy waxalla waxaynu haynana allaha inoo barakeeyo dadka iyo dalka iyo duunyada iyo diinta iyo ubadka iyo ooriyaha iyo odayaasha iyo aqaladaba allaha inoo barakeeyo intaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo dad badan baa soo qoranaya duco inaynu ducayno oo cabanayo oo cudur ka cabanayo oo caydh ka cabanayo oo cidhiidhi ka cabanayo allaha ka dulqaado caafimaad allaha ugu bedelo caafimaad allaha ugu bedelo qaar badanoo muraadyalana muraadkooda khayrla allaha siiyo guurkiina wuu adkaadee allaha u sakhiro dadka dhallinyarada guurka allaha u sakhiro wiilashana hablo wanaagsan allaha u sakhiro hablahana wiilal wanaagsan ooryaha iyo odayaasha iskhilaafayna quluubtooda allah isu jeedin dad musliminahoo walaalo miyir qaba allah naga dhigo waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina